bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuتaqiina wlaa cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllah wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi aجmaciin allahuma laka alxamdu awala waakhira wظaahira wbaطina laka alxamdu xata tarda walaka alxamdu ida radita walaka alxamdu bacd الrida laka alxamdu fi اlأulى wاlآkhira walaka اlxukm wilayka narjic allahuma bika amana wclayka twakalna wbika khaasamna wilayka nashur alxamdu lilah xamda kaiira ayiba mubaaraka fiih kama yuxibuhu rabuna wayarda uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin majliskan waa majliskii shanaad ee kitaabka alurjuuz almii'iya fii axwaali ashraf albariya lilqaadi ibn abilciz alxanafi raximah اllahu raxmata waasica boqolkii beyd uu ku taxay siirada nabigana sala allahu calayhi waali wasalam shalay oo arbico ahayd waxaan dul istaagnay beydka shan iyo soddonaad wa bacda khamsiina wa rubcin aslama jinu jinu nasiibiina wacaadu faclama uma calaa sawdata amdaa caqdahu fii ramadaana uma kaana bacdahu caqdu bnu caqdu bnati sidiiqi fii shawaali halkaas ayaan joognay wa bacda khamsiina wa caamin taali usri bihi waasalawaatu furidat khamsan bikhamsiina kama qad xufidat waalbaycatu اluulaa maca tnay cashara min ahli taybati kama qad dukira wa bacda tintayni wa khamsiina ataa sabcuuna fi lmowsimi hada habata min taybati fabaayacuu huma hajar makata yowma اثnayn min shahri safar fajaءa طaybaة الriضا yaqiina id kamala الثalaaثa والkhamsiina fii yowmi الاثnayn wadaama fiiha cashra siniina kumala naxkiiha akmala fi اlأulى salaaة اlxadri min bacdi ma qad jamaca fasmac khabari ثuma bana اlmasjida fi qubaaءi wamasjid اlmadinaةi اlgaraaءi ثuma banaa min xawlihi masaakinah ثuma ataa min bacdihi ثuma أtىa min bacdu fi hadihi sana aqalu min nisfi اladiina saafaruu إilى bilaadi اlxubshi xiina haajaruu wa fiihi akhaa ashrafu اlأkhyaari bayna اlmuhaajiriina wاlanصaari ثuma banaa bibniti khayri صaxbihi washaraca اlأdaana fاqtadi bihi wغaswaة اlأbwaaءi bacdu fi safar hada wa fi haaniyaةi اlغaswi اshtahar إilى buwaaطin ثuma badrin wawajab taxawulu اlqiblati fi nisfi rajab min bacdi di lcushayri ya ikhwaanii wafardu shahri الsawmi fi shacbaani wاlghaswaة اlkubra alatii bibadrin fi sawmi fi saabici cashri shahri wawajabat fiihi zakaatu اlfiطri min bacdi badrin bilayaali cashri wa fii zakaati اlmaali khulfun fadri wamaatat ibnat الnabiyi اlbari ruqayaة qabla rujuuci الsafri zawajahu zawjatu cuhmaana wacursi الطuhri faطimaة calى caliyi اlqadri waaslama alcabaasu bacda اlasri wqaynuqaaca gaswuhum fi اlإri wbacdu ضaxa yowma ciidi اlfiطri wغaswaة الsawiiqi ثuma qarqara wاlغaswu fi الثaaliثaةi اlmushtahira fii qaطfana wbani sulaymi wأmu kalhuma ibnaة اlkariimi zawaja cuثmaana biha wakhasah ثuma taزawaja الnabiyu xafصة waزaynaba ثuma غaza ilى أxud fii shahri shawaala waxamraء اlasad intaas iyada ah ayaan niyada ku haynaa inaan gaarsiino allah noo gaarsiiyo eh, laakiin waxay ku xihanta un siduu ilaahay subxana watacala noo yeelo maxaa yeelay waxa laga hadla waa wax eh, isu aguugan oo isku xiran siirada nabigeenna calayhi salaat salaam wax toban safxa lagu sharxi lahaa ayuu imaamka wuxuu kusoo koobayaa hal sadar amaba hal beyd ayuu kusoo koobayaa amaba nus beyd ayuu kusoo koobayaa marka waxay qaadanaysaa mararka qaar ama ay qofku qasbaysaa inuu yaro sharaxaad dhowra ka bixiyo beydka soddon iyo shanaad ee alarjuuz almiiya qeybtiisa dambe ama shariga labaad oo shariga dambe wa bacda khamsiina wa caamin taali usri bihi wasalawaatu furidat khamsan bikhamsiina kamaa qad xufidat wuxuu leeyahay naadimka alqaadi ibn abilciz alxanafi wa bacda khamsiina konton kadib iyo wa sanad taalin ee daba socda usrii waxaa la dheelmiyey usriya waxaa la dheelmiyey bihi rasuulkeena ayaa la dheelmiyey wa bacda khamsiina konton iyo wa caamin taalin sanad daba socda kadib ayaa usrii ama usriya la dheelmiyey bihi rasuulkeena sala allahu calayhi waali wasalam wa furidat wasalawaatu wa furidat waxaa lagu farad yeelay asalawaatu salaadihii ayaa la farad yeelay iyadoo xagga qabashada iyo ficilka shan ka ah bikhamsiina kontonna ajarka ka ah kamaa qad xufidat sidii la xafiday oo la xifdiyey beydkan iyo nuskiisa qaadiga wuxuu ku sharxayaa xaaditada loo yaqaana iyo dhacdada loo yaqaana alsraau wاlmicraaj dheelminta nabiga la dheelmiyey calayhi الsalaatu wasalaam oo laga qaaday magaaladii maka kadibna loo sii qaaday magaaladii beytulmaqdis oo buraaq la saaray kadibna halkaa laga duuliyo kor la aadiyey oo ila samaai dunya la mariyey ilaa samada toddobaad la gaarsiiyey ila sidrati almuntaha halkaas la gaarsiiyey oo jibriille uu kula kulmay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo suuradiisa ay kaamil u tahay siduu rabbigan u khalqi subxaana wa tacaala taas ayuu ka hadlaya xadiadaas marka laba arimood ayuu muxuu ahaa naadimka ama qaadiga ka sheegay arrinka koobaad dhacdada ayada inay dhacday sanadkii konton iyo koobaad ee markuu nabiga dhashay calayhi salaat slaam laga soo bilaabo camalfiil laga soo bilaabo konton iyo kow sano marka la jooga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in la dheelmiyey oo loo dheelmiyey ila samaawaat la aadiyey tan labaadna wuxuu ishaarayaa nabiga mxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu salaam in lagu farad yeelay salaadahan aan tukan oo faradka ah habeenka iyada loo soo dhiibay labada arrimood ayuu tilmaamayaa alisraa walicmiraaj kutubo ayaa laga qoray waa arrin runtii khaariq ah oo mucjizaadka ilaahay subxaana wa tacaala nabigeenna uu ku karaameeyey ka mid ah culaysii markay soo nabigeenna soo wajaheen calayhi salaatu wasalaam oo xaaladiisa waxyaabo badan oo culays ah ay soo gaareen oy ka mid ahayd waxaa weeyaan in uu ka geeriyooday inuu ka geeriyooday adeerkii oo difaaci jiray oo xaaskiisa ay ka geeriyootay oo dhibka uu ku batay ayaa waxaa weeyaan waa laga dhex saaray basharkii oo dhanba bini aadamkii baa laga dhex saarayoo malakuudka alla xaggii ayaa la aadiy subxaana wa tacaala oo weliba aad loo karaameeyey oo ambiyadii uu la kulmay oo baytlmaqdis markuu tagay ambiyadii ilaahay uu imaam ugu noqday halka iyada ah uu samada koobaad ku sii maray muxuu ahaa aabbihii ama aabbaheen aadam calayhi salaam oo wada sheeke iyo wada hadal dhexdooda u maray oo marxaban bilibni waannebiyi uu ku yidhi soo dhawow wiilkaygii oo nabiga ahaayo uu ku yidhi ilaa uu muxuu nabi ibraahim la kulmay idriis uu la kulmay wahaakada muuse uu la kulmay ilaa uu muxuu ahaa rabbi subxaana wa tacaala la hadlo oo lagu farad yeela marka sanadkaas kow iyo kontonka dhalashada nabiga laga soo bilaaba ay xaalada isra walmicraaj dhacday weeyaan axaadiista ku soo aroortay iyo sugnaanteedana haba yaraatee meel laga fargelina lama arka weeyaan way sugan tahay ibnu ayaa wuxuu leeyahay markii sanadka kow iyo kontonaad la gaaray iyo waliba sagaal bilood ayaa nabigeen la dheelmi calayhi asalaatu wasalaam salaadaha ku faradyeelitaanka nabiga lagu farad yeelay salaadaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam lagu farad yeelay iyo farad yeelitaankeeda axaadiista aad taqaaneen oo bukhaari iyo keyrkii ku sugan ayaa nabigeenna calayhi salatu slam arrintaasu kaga hadlayaa sidii salaadihii loogu farad yeelay iyo sidii ay ahayd in loo soo dhiibay konton salaadood oo isku xiran oo la yidhi kontonkan salaadood ayaa adiga kugu farad ah ummadaadana farad ku ah markaasuu soo maray nabi muuse calayhi salaam oo samada lixaad jooga ayuu soo maray markaasuu warayste wuxuu yidhi say wax jiraano wuxuu u sheegay inuu ilaahay soo karaamiyey subxaana wa tacaala iyo howlo badan buu u sheegay waxaa markaad u sheegay in konton salaadood lagu farad yeelay markaasaa wuxuu yidhi reer bani israa'iil ayaan dhaqay oon maamulay oon nabi u ahaa oon rasuul u ahaa oon muddo badan la soo maray jarabtu bani israa'iil ee waxaad yeeli ummadaada arrinkan ma awoodde eh rabbigaa kula laabo oo waxaad weydiisaa takhfiif inuu konton salaadood ummadaada ma awoodee kaa fududay ilaah weydiiso su-aasha marka taal waxay tahay annaga maanta haddii kontankaas salaadood ayna saarnaan lahayd oy farad nagu ahaan lahayd xaalkeenna soo noqon lahaa shantii salaadood ayaa maanta aad aragteen dad badan ay dayacayaan oo annagaan xitaa masjidka joogna laga yaaba inaan gadaal kasoo gaar aan ka tukanno soo saa maahan oy culays nagu noqoto mararka qaar xataa ay si uun kugu dhaafto jamaacadii ama aad meel dambe ka soo gaarto konton salaadood isku xihan oo afar iyo labaatan sac u qaybsan ka warrama habeenkiina shan salaadood oo farad ah laga tegi karin maalintiina shan salaadood oo farad oon laga tegi karin ixsaanka nabi muuse noo sameeyey bal eega calayhi asalaam wacalaa nabiyina kadalik markaasaa waxaa dhacday in uu u laabtay rabbigeen subxaana wa tacaala uu takfiif weydiista nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qaybaa laga dhimay qayb kale markii laga dhimo wuxuu u imaanayaa nabi muuse markaasuu le noqo ummadaada ma awooda reer bani israiil hadda ka hor aan soo maray xaalkoodan wax badan soo dhaqay waa isku kadeedmaysaan ayagana way kadeedmayaan ee rabbiga ku noqo takfiif weydiiso ilaa markii dambe shan salaadood nabigeen loo soo dhiibay calayhi salatu salaam oo waliba lagu yidhi shantan salaadood ajarka kontonka ayaa lagugu siinaya adiga iyo ummadaadaba amsan biamsiina saas waa markaasuu nabi muuse u yimid calayhi salaam markaasuu yidhi rabbigaa ku laabe eh takfiif weydiisa waa shanta laftirkeedii markaasaa nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaat slaam ilaahay waan ka xishooday intaan ka badan ilaahay waan ka xishooday inaan ku noqdoon dhaha isagoo kontan ka soo dejiyey salaadihii oo shan soo gaarsiiyey inaan shantii ka sii dhin dhaha waan ka xishoonaya addoomahaygiina waan ka fududeeyey ajarkoodana waan taam yeelay ma garat faradka aan farad yeelin waan socodsiiyey oo go-aankaas waa dhacay meel looga noqonahaba yaraatee lama arka shantaas salaadoodna waxaad ku helaysaa adigay ummadaadaba konton salaad ajarkooda halkaa weyaan alsra wlcmraaj waxyaabaha dha waxaa ka mid ahaa abubakr sidiq radi allahu ta anu ayaa waxaa dhacday oo loo sheegay in nabigeenna uu sheegtay calayhi salaatu wasalaam ama uu sheegay in la dheelmiyey oo baytulmaqdis la mariyey oo samaau dunya la mariyey oo waxaa weeyaan halkaas ilaa sidratilmuntaha la gaarsiiyey oo salaado lagu faradiyaa loo sheegay markaasuu yidhi horta ma sheegay nebi maxamed sala allahu alayh ali in halkaas uu mari ma sheegta isaga haa oo afkiisaba ka soo baxday haa markaasuu yidhi waa runtiis waan u rumaynaya xitaa nabigu ma sheegin dad kalea u sheegay halkaasay ugu baxday marka asidiiq runbadane halkaas ugu baxday radia allahu tacala canhu wa arda marka nabigeena calayhi salat marka waxaa la dheelmiyey waa jirkiisa iyo ruuxdiisa oo isla socda waxaa ka horeeyey sida xadiista ay caddaynayaan in qaliin lagu sameeyey oo jibriil inta u yimid qaliin uu ku sameeyey la dhaqay qalbigiisa la dhaqay la diyaariyey xikmad iyo laga buuxiyey si ugu diyaargaroobo munaajaadka rabbigan subxaana wa tacala ila kulankiisa la mariyey oy ka horeysay isra walmicraaj waaya wa bacda khamsiina konton kadib iyo wa caamin sanad taalin ee daba socda usriya waxaa la dheelmiyey bihi rasuulku waa la dheelmiyey calayhi الsalaatu wasalaam baytulmaqdis ayaa la mariyey ila aلsamaai اdunya ila asamaawaat wa furidat waxaa lagu far yeelay asalawaatu salaadihii ayaa lagu farday rasulkeena sal slam khamsan iyadoo shan ah xagga camalka iyo waxyaa muxuu aha tirada shan ka ah bikhamsiina ajarkana konton ka ah weeyaan kamaa qad xufidat sida la xifdiyey oo nusuusta cadcad ku soo aroortay wاlbaycaة اlأuulى maca tnay caشhara min ahli طaybata kamaa qad dukira wاlbaycat halkan wuxuu kaga hadlayaa naadiimka raximah اllah raxmata waasica nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam maka ayuu ku rafaadsanaa oo niminkii aad ka dhashay oo reer qureysheed intooda badan ay diideen diidmada waxaa dheeraysii ahayd dhibaato ay u geysanayeen ilaa waxaa weeyaan sidaan soo marnay dusha laga saari jiray madheerta iyo qashimaha isagoo sujuudsan heerkaas ilaa ay ka gaaraan xaaladda markay noocaas ahayd ood quraysh qaati ka taagan yahay wuxuu samayn jiray qabaa'isha carbeed oo ama ganacsiga u imaada magaalada maka ilan magaalo ganacsi ay ahayde amaba xajka u imaada mawsimka xajka ila way xajin jireen ayagoo weli mushrikiina ay xajin jireen waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk labayka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu maa malak midkoo yaroo dheef aan lahayn oo shariig yar ah ma ooyanay muxuu ahaa shariig kalood lama arka dhihi jireen marka way xajin jireen xitaa wax eh, qolyahan eh, reer qureysheed xajka xataa ma dhammaystiran jirin oo caraf ma ay tegi jirin annaga waxaa nahay ahluxaram musdalifo akhirkeeda ay istaagi jireen ila musdalifa u dambaysa xaramka moogta akhirkeeda waxaa ka jira waxaa weeyaan xaramka laga baxaya carafa xadka xaramka ka baxsanta halkaas ayay ku istaagi jireen waa tii rabbigeen uu amar kusiiy subxaana wa tacaala uma afiiduu min xayu afaada annaas dadka meesha ay ka shubmeen oo u shubmayn ushubma oo ka shubma weeyaan halkaas aada amar ayaa lagu sii inay carafo marka kacbada saasaa loo aadi jiray dadkaas markay imaanaan oo xajku imaanan oo ganacsiga u imaanan suuq cukaad suuq weyn oo ganacsiga iyo adabka iyo gabayga iyo laisku weydaarsan jiray dadkaas u imaanoo carbeed ayuu marka u bandhigi jir nabigeena calai slat slam tawxiidka ood u sheegi jir mid mid iyo gooni iyo si caam iyo si khaas iyo ayagana waxay dhihi jireen nin kastoo imaadaba war nin waalan oo tolkii ka baxay oo burcadoobay oo waxaa weya sixroolo ah ayaa jooga eh yuusan diintiin idinka fidnaynin qolo walboo imaada dad baa loo bixin jiro waxaa wey digniin baa la siisiin jiray waa la tallaali jiray tallaal shar lagu dhufan jiray marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrinka isagahay siduu u waday ayaa dad ka imaaday magaalada madiina madiine ka imaaday oo toban iyo dhowr ah oo reer ansaareed ah ayuu nabigeenna calayhi sala slam kula kulmay alcaqaba buurahan la tuurto la gansoomaad arkin caqaba aluulaa caqaba ahaaniya caqaba ahaalia amaba aljamrat alkubra jamrat alcaqaba aluulaa jamra alcaqaba athaaniya ama alwusطa jamra alcaqaba alkubra marka buuraha iyaga ah mandiqadaas ayuu laba iyo toban nin oo reer madiine ah ayuu kula kulmay nabigeena sal alla slam way ku islaameen weliba baycay la galeen baycada waxaa weeyaan ballan adag oo lagula ballamaa islaamnimada iyo diinta in lagu dhaqmo baycat nisa weliba tan la yidhahdaa baycat nisa ayaa la yihahda waan u tegi doonaa insha allah tabarak wa tacala middaan hore walbaycatu baycadii iyo ballantii walbeycatu beycadii aluulaa ee horeysay ama koobaad maca inay cashara toban iyo laba uu nabiga la galay calayhi الsalaatu wasalaam min ahli طaybata ee reer madiine ah kamaa qad dukira kamaa qad dukira sida la sheegay ooy kutubta taariikhda iyo siyarta ay sheegeen weeyaan ayaa dhacday wاlbaycaة اluulaa baycada koobaad ayaa xasalad xasishay maca tnay cashara toban iyo laba nin macodayna muxuu ahay ku xasishay oo min ahli taybata reer madiine ah kamaa qad dukira sida la sheegay saa weeyaan yacni toban iyo laba nin oo reer ansaareed ah ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la ballameenoo islaamnimada kula ballameen ilaahayna markuu doonay weeyaan inuu diintiisa faafiyo nebigiisana cisadiisa banaanka soo dhiga ballantii uu qaadayna ilaahay subxaana wa tacaala uu dhabeeyo ayaa dadka ayaga habeen habeenada ka mid ayaa kulankaas u dhacay magaalada madiina ay ku laabteen ragga iyaga ahaa markaasay dacwadii diintii ay faafiyeen guri kastoo magaalada madiine ah towxiidka ayaa galay dikrulislaam qaar ka yacni waxaa laga yaabaa xaafad xaafadaha madiine ka mid oo qof muslim aan laga helaynin in muxuuha u yaraaday oo dacwadii ay saa u faaftay cubaat ibni saamitin radi allahu anhu ardaa ayaa kama fi saxiixayn wuxuu leeyahay aniga waxaan ka mid ahaa raggii ugaasyada ahaa oo nuqabada loo yaqaanay oo curafada ama wakiilada ahaa oo nabigeenna baycada la galay calayhi salaatu wasalaam waxaan kula bayco galnay inaanan shirka la imaanin kow inaanan tuugoobin waxadin laba inaan zina la imaanin saddex inaan nafta ilaahay u xarimay aanan goynin in xaq lagu goynaa ma ooyane inaan wax bilalaqaysanin oo nuhba aanan samaynin inaan caasinimo la imaanin oo ilaahay rasuulkiisa waxayna faraan aanan ku caasinin arrinka asaga waxaan ku bedelanay biاljannati in facalnaa arrinka haddaan samayno inaan janno helayna ayaa nabigeena kula ballannay calayhi الsalaatu wasalaam haddii aan khishi iyo khiyaano samayno arrinka asaga aanan guubyeellana arrinka asaga xukunkiisa alla xaggiisa ayuu ahaana hadduuna rabana wuu noo dhaafi hadduuna rabana cadaabi marka beycadaas ayaa dhacday beyca aluula ayaa la yidhaahdaa sanadkaas ayay dhacday oo kow iyo kontonaad markuu nabigeena dhashay calayhi الsalaatu wasalaam wa bacda intayn wa hamsiina ataa sabcuuna fi mawsimi hada habata min طaybati fabaayacuu uma hajar makata yowma اtnayn min shahri safar halkan wuxuu kaga hadlayaa labadan beyt albeyca ahaaniya beyc alcaqaba ahaaniya beycadii sanadkii amaba labaad waa isla sanadkii laftarkiisii oo dhacday weyaan ama sanadki sanadkii labaad oo ku xigay sanadkii konton i koobaad bayca alula ahayd sanad kontan iyo labaad waxay ahayd bayca ahaaniya wa bacda intayni wa khamsiina kontan iyo laba kadib markii laga bilaabo dhalashada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ataa waxaa yimid sabcuuna toddobaatan ayaa yimid fi lmowsimi ay mowsim alxaj xilligii xajka ayaa yimaadeen haadaa arinkan habata wuu sugnaaday waa arin sugan weeyaan min aybata ay ka yimaadeen oo fabaayacuu markaasay kula ballameen nabigeenna sala allahu calayh wali wslam islaamnimadii kula ballameen uma baycadaa kadibna hajara nabigu wuxuu ka haajiray makata magaalada maka ayuu ka haajiray yowma tnayni maalin isniinna oo min shahri safar bishii safar ah toddobaatan nin iyo weliba dhowra ay ahaayeen oo saxaabada nabigeenna calayhi salaatu salaam laba haweenayna way la jireen ayaa baycadaas nabigeen la gashay calayhi salaatu wasalaam waxay kula ballameen islaamnimadii waxay kula ballameen shirkila'aantii waxay kula ballameen waliba iyaga waxaa dheeri sii ahaa inay nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam ka reebaan oy ka difaacaan maa yamnacuuna minhu abnaahum wa nisaa'ahum ilmahooda iyo xaasaskooda waxyaaba ay ka difaacayaan inay nabigen ka difaacaan weliba magaalada madiinana uu soo haajira oo halkaas ay ku dhowraan ay ku ilaaliyaan naftooda iyo maalkooda ay ku dhowraan wayna ka dhabeeyeen radia allahu tacala ardaahum saas weeyaan xilligaas marka waxay ahayd waxay ahayd sanadkii laba iyo kontonaad ayay ahayd weeyaan baycadaas kadib waxaa ku xigtay hijrada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam oo magaalada maka uu ku dhashay oo riwaayo xagga sanadkeeda laga yara hadlo ay ku soo aroortay inuu nabigeena yidhi salى اllahu calayhi waaalih wasalam makoy markuu ka baxayay ilaahay subxaana wa tacaala arladiisa tan anugu jecla ayaa tahay haddii tolkay ay iga kaasaarin kama aanan tageen laakiin sanadkeeda laga yaro hadlaa oo sanadkeeda ayaa laga yaro hadlaa oo waxaa weeyaan inay wax ku yaro jiro ayaa la sheegaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka hijradii siduu ibnu katiir sheegay waxay ahayd rabiiculawal hadda halkan naadaymka wuxuu ka sheegay inay ahayd safar soo maaha laakiin masalada waa khilaafi oo ma safar ay ahayd mise rabiiculawal ay ahayd oo bishi ka dambaysay ay ahayd laakiin sida mashhuurka ah siduu alxaafid ibnu kasiir sheega fii alfusuul fii siirati rasuul wuxuu leeyay hijradiisa waxay ahayd nabigeena calayhi salaatu wasalaam bishii rabiici alawal sanad saddexi tobanaad ee nabigeena marka la soo bixi calayhi salaatu wasalaam maalin isniinna way ahayd arrinka isaga imaam axmed ayaa isna wuxuu leeyahay waxaa uu ka warinaya cabdullahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma inuu yidhi nabigiina waxaa la dhalay calayhi salaatu wasalaam maalin isniin ayaa la dhalay kow tan labaadna wa magaalada makana maanisniin ayuu nabiga ka baxay alayhi الsalaatu wasalaam wa dakhala almadiinata yowma اlitnain magaalada wuxuu galay maalin isniin ah wa tuufiya yowma اlitnain maalin isniin ah ayaa ka horay wanubia yowma اlitnain waxaa nabi laga dhigay maalin isniin ah shantaas maalmood oo taariikh mifsaliho aad u culus kula taarikhda islaamka iyo soo saaritaanka nabigeena calayhi الsalatu slaam shantaba waxay ahayn maalmo isniin ah dalashadiisii iyo nebinimadiisii iyo hijradiisii iyo magaalada madiina gelitaankiisii iyo gaaridiisii intaba maalin isniin ay ku beegnayd lidaalika nabigeena calayhi salaa slam waa tii uu maalinta isniinta ahayd soonkii marka la weydiiyey uu yidhi waa maalintii aan dhashay iyo maalinta nabiga liga dhigay soo marka maalinta isniinta ah ayuu nabigeenna magaaladaas maka ka baxayoo axdaadtii dhacday iyo culayska nabigeenna uu maray iyo iqaaru thawr intuu nabigeenna ku jiray iyo safartii maka iyo madiine u dhexaysay oo sideed maalmood taqriiban ahayd dhibaatadii uu kala kulmay iyo cadowgii ceyrsanayey iyo cabsidii iyo baahidii iyo mucjizaadka dhacay iyo neefka ariga ahaa oon canaha lahayn oo muxuu aha nabigeenna u dararay oo isaga iyo abubakar iyo ciddii xataa xoolaha wadatay oo baahida ay dishay ay ku noolaadeen mucjizaad badan ayaa ka dhacay marka laakiin ishaarada ayaa ku filano in nabigeena magaalada madiine calayhi salaatu wasalaam uu haajiray oo magaalada maka isagoo jecel laga bixiy ood ka haajiray ayuu halkan ku caddeeyey imaamka raximah اllahu raxmatan waasica waay wa bacda intayni wa khamsiina laba iyo konton sano kadib markuu nabigeena gaaray da'diis ay gaartay ata waxaa yimid sabcuuna toddobaatan fi lmowsimi mowsimka xajka haadaa arrinkan habata wuu sugnaaday min aybatay ka yimaadeen fabaayacuu markaasi nabigeena bayca la galeen uma kadibna hajara wuxuu ka hajirayna makata magaalada maka yowma inayni maalin isniina min shahri safar bishi safar ayuu ka hajiray beytka afartanaad iyo ko afartanaad fa jaءa aybaة الriضا yaqiina id kamala الثaلaaثa والhamsiina fii ywmi الاثnayn wadaama fiiha cashra siniina kumala naxkiiha fa jaءa wuxuu yimid alriضaa kii alla ka raali noqday isna uu alla ka raali noqday waa rasuulkeena calayhi الsalaa slam aybata ayuu yimid yaqiinan si dhab ah ayuu u yimid id goor ayuu yimid kamala uu kaamilay uu dhammaystiray aلثaلaaثa والhamsiina saddex iyo konton sano markuu nabigeena dhammaystirtay ayuu magaalada ayba aayiba almadiina ayuu nabiga yimid sal اllahu alayh wali waslm fii ywmi ااثnayni maalin isniin ayuu yimid wadaama wuxuu ku daa'im noqday uu joogay fiiha magaalada madina cashra siniina toban sana kumalan ee dhammaystiran naxkiihaa waan sheegaynaa oon caddaynaynaa riwaayaadka waxaana ku caddaynaynaa sugan oo arrinka caddaysay weeyaan halkan wuxuu kaga hadlayaa eh, naadimka raximah lla raxmatan waasica wusuulu الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam almadiina almunawara aw almadiina الnabawiya gaaritaanka nabigeen uu soo gaaray calayhi الsalaatu wasalaam magaalada madiino magaalada madiino maalinna waxay ahayd waa maalinta ugu murug farxadda badnayd maalinna waxay ahayd maalinta ugu murugada badnayd markuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam magaalada madiina soo gaaray reer madiina maalinta ay ugu farax badnaayeen ay ahayd ilaa ay mxuu addoommada iyo caruurta iyo magaalada la dhex saaqo oo farxad awgeed meel walb la maro jaaa rasuulu llah jaaa rasuulu llah jaaa rasuullah ila istaagaan sala allahu calayhi waali wasalam maalintii uu geeriyoodayna waxay ahayd maalintii ugu murugada badnayd oo magaalada madiinoo dhan ayaa mugdi noqotay oo quluubtii ayaa wada murugootay oo farxaddii ayaa muxuu ahay gurtay xaalad adag ayaa dhacday maalintaas waad garanaysaan ilaa saxaabadii ragga ugu fadliga badnaa uguna geesisana ay muxuu ahaa wareeraan oy seef la istaagaan sayid cumar uu la istaaga mimbarka uu yidhaahda nebi maxamed muusan dhimanin wuuna soo muxuu aha wuu soo noqon doonaa markaasaa dadka sheegay inuu dhintayna qoorta uu ka wada jari doonaa ilaa uu abubakr sidiiq radi allah ta ardah soo gala uu akhriya qowla allahi tabaaraka wa tacala wamaa muxamadun ilaa qad khalat min qablihi rusul afa in maata ow qutila nqalabtum calaa caqaabikum uu akhriya weeyaan waa muxuu ahay seefta ay ka dhacdo cumar radia allahu tacala marka maanta waxaa laga hadlayaa marka labadaa mid waxay ka hadlayaan gelitaanka nabigeenna uu soo galay magaalada madiina iyo muxuu aha xilliga ay ahayd iyo intuu nabigeenna uu joogay calayhi الsalaatu wasalaam ayaa muxuuha ka hadlayaa weeyaan magaalada madiina fajaءa wuxuu yimid rasuulkeena sal ه sl fajaءa waxaa yimid magaalada madiina waxaa yimid alriضa aybada waxaa weeyaan waa mafcuulkii muqadama alriضana waxaa weeyaan waa faacilkii jaءa fa jaa waxaa yimid aybata magaalada madiina aridaa kii raalli ahashada badnaa oo ilaahay ka raalli noqday isagana uu ka raalli noqday id goor ayuu yimid kamala uu dhammaystiray aلثalaaثa wاlhamsiina saddex iyo konton sana fii yowmi اثnayn maalin isniina wadaama fiiha wuxuu ku sugnaa uu ku daa'im noqday cashra siniina toban sana oo kumalan kaamilsan naxkiiha waan sheegaynaa weeyaan magaalada madiina markuu nabigeenna soo galay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay meesha la yidhaahda quba maanta loo yaqaano bani camr bin cawf nimin la yidhaahda oo reer khasraj ah ayaa degnaa oo qabaaisha khasraj aws marka la yihahdo khasraj ayaa aad u laandheeraysnaa oo muxuu aha qabiil aad u weyn aha oo jilabo badan lahaa awsna way ka yaraayeen laakiin geesinimada waa isu geeyeeno way isdhaqaajin waayeen waa ti ay islaaynaayeen boqol iyo labaatan sano wax gaarah nimin khatar ay ahaayeen asalkoodana waxay ka soo jeedeen min alyeman ay ka soo jeedeen marka niminka bani camr bin cawf ayuu nabigeena ku degay calayhi salaatu salaam miiqaa maalmood halkaas uu joogay qaar waxay leeyihin wuxuu joogay afariyo toban maalmood qaar kow labaatan maalmood qaar siddeed toban maalmood qaaraa saddex maalmood sheegi laakiin sida wasadka dhowr iyo toban maalmood ayuu nabigeena joogay calayhi salaatu salaam halka ayaa lagu soo dhoweeyey sida noo imaan doontana halkaas ayuu masjid qubaa ku dhisay halkaas ayuu muxuu ahaa reer madiino dhan ugu yimaadeen halkaas ayaa marka eh, masjidka u ayaa laga dhisay weeyaan waaye cabdullahi bn cabaasa wuxuu leeyahay xadii noo soo hormaray ood ogeydeen takhriijkiisa oo saxiix ah bucia rasuulu اllahi salى اla sl liarbaciina sana wamakata bimaka bimaka ثalaaثa caشhرaةa sana yuuxى ilayh ثuma umira bاlhijra fahaajara caشhra siniin wamaata wahuwa ibnu ثalaaثin وasitiin saa weeyaan marka nabigeena calayhi salat slam afartan jir ayaa lagu soo saaray magaalada makana saddex iy toban sano ayuu joogay intaasna waxyig uu ku socday kadibna inuu soo haajiro ayaa la faray magaalada madiine isagoo muhaajira toban sano ayuu ku noolaa nabigan wuxuu geeriyooday isagoo jira saddex iyo lixdan sano sala allahu calayhi waaalihi wasalam akmala fi lulaa salaata alxadari min bacdi maa jamaca fasmac khabarii halkan waxaa ka bilaabma marka waxaa xirma xiqbadii ama zabankii cahdulmaki ayaa naga xirmay halkan marka waxaan ka far saarnay oon ka bilaabaynaa nabigeenna calayhi salatu salaam markuu magaalada madiine imaaday ood magaalada madiine muxuu ahaa u haajiray ayaa halkan bagaas ayaan bilaabaynaa marka amaba marxaladaas ayaan bilaabaynaa almarxala almakiya almadaniya ayaan bilaabaynaa akmala wuxuu dhammaystiray fi luulaa sanadkii hore ama sanadkii koobaad salaata alxadari salaada joogtada ah ama salaada aanan safarka ahayn oo qofka negida ah uu ku yahay ayuu nabigan dhamaystiray akmala wuxuu dhammaystiray fi luulaa sanadkii koobaad salaata alxadari salaada negida ah oonan safarka ahayn ayuu nabigeena dhammaystiray alayhi salaatu wasalaam min bacdi maa jamaca markuu jumcaystay ama markuu jimceeyey kadib e fasmac ogow khabarii khabarkayga dhegaysa weeyaan oo maqal laba arimoodoo halkan eh, naadimka raximala raxmata wasica ku ishaaraya arrinka koobaad waxaa weeyaan sanadkii koobaad oo nabigeenna magaalada madiina u imaaday arrimaha uu qabtay ayuu halkan ka bilaabay tan koobaad wuxuu yidhi salaadihii xadarka ahaa ayuu ka dhigay kuwa kaamil ah macnaheedu maxay tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam siay ummuna caaisho waraysa fi saxiixayn ummuna caaisho waxay leedahay furidat asalaatu rakcatayn uma haajara annabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fafuridat arbacan wa turikat salaatu الsafari cala اluulaa salaada faradka ah laba laba ragca la farad yeelay horena waa tii aan soo marnay laba laba ragcay ahayd waa salaada duhur salaada casar salaada cisha kulli waxay ahayd laba laba kadibna nabigeena uu haajiray calayhi salaatu salaam markuu nabigeena haajiray ayaa waxaa weyaan salaadii labalabadeed afar ayaa laga dhigay haddii xadar ay tahay salaadii safarka eedna sideeda loo daayey salaadda fajar iyo salaadda maqrib intaanan ahayn sidaa weeyaan intaas marka waa qodobka koowaad oo nabigeena markuu magaalada imaaday salaadii duhur iyo casar iyo cisho oo labalaba la tukanayay wuxuu ka dhigay afar afar wuu kaamilay qodobka labaad muxuu yahay qodobka labaad waxaa weeyaan nabigeenna waxaa ka horreeyey inuu mxuu ahaa salaadahaas ka milo inuu salaad jumco ah tukaday intuu ku tukaday wuxuu ku tukaday nabigeenna calayhi salaa slaam aroor jumcoah ayuu ka soo dhaqaaqay quba isagoo magaalada madiina usoo socda markuu usoo dhaqaaqay magaalada madiina quba iyo magaalada madiina ama meesha hadda masjid nabi uu ku yeelan ilaa lix kilomitr ayaa udheeeyo lix kilomitr ayaa udhexayso markuu barta wax yar soo dhaqaaqay ilaa toddoba boqol oo mitir waxaan hal mxuaha kilomitr dhammayn meelahaas qiyaastayda ilaa siddeed boqoloo muxuu ahaa mitir markuu nabigeenna soo dhaqaaqay calayhi salaatu wasalaam ayaa nimin bani saalim bin cawf oo reer aws ah niminkaona bani saalim bin camr soome ayaa waxaa weeyaan nabigeenna qabteen calayhi salatu slam waxay yihahdeen waxad yeeli noo yaro istaag way istaajiyeen meeshii ay dejiyeen nabigeena sal l slam dee qolyihii kale bogta martiqaadayo intaas la jooga ayagan waxay dhahdeen nabiga yuusan indhaafin khayrkiise halkii marka ay nabiga ku yar qabteen calayhi salatu salaam meeshii marka xilligii martiqaadkii iyo hawlihii lagu jiray waxaaba la gaaray salaadii jumcaha la gaaray yowma jumca ahayd halkaas ayuu nabigeena sala allahu alay waslam awalu jumcatin fi lislaam uu nabigeena ku tukaday calayhi salaatu wasalaam marka waadiga ay ku dhe eh, mxuu ahay dhex degnaayeen waxaa la dhihi jiray waadi raaruna ranuna ayaa la dhihi jiray meesha ayad ahayd bani saalim bin cawf maanta waxaa ka dhisan masjid la yidhaha masjid اljumca haddii aad ka soo baxda masjid quba aad ka soo dhaqaaqda ood masjid nabowi usoo baxda jidkii horaan oo la mari jiro baaburta ay mari jireen waa la xihay maa dhaweyd maraan tagayaan arkay jidkii waa la xihay oo waxaa laga dhigay ariiq mushaat jid la maro oo biyo ay mxuu ah dhinacyaha ka suran yihiin oo biyaha tubadda saa usaabta ad iska cabayso oo nadiif aho geedo lagu talaalayoo eh, la dhigay marmar iyo mutuleel fiican la dhigayoo laga soo bilaabo masjid quba ilaa masjidka nabigeena sala allah alay slam maxaa loo yeelay waxaa loo yeela waxaa weeyaan sunnadiyaa la noolaynaya nabigeena calayhi salaat salaam masjid quba sabti kasta ama usbuuciba hal maalin ayuu aadi jiray isagoo amaba gaadiid saaran ama isagoo lugeyne halkaasuu aadi jiray markaasuu ka soo noqon jiray in marka sunnada eed la nooleeyo midi kale dadka baabuura a dishay in la lugeyn waa la rabaa sooma in la lugeey laftigeeda xikmada ku jirta marka halkaas marka hadda waxaa la saaray jidkaasoo markaad quba tagto halkaasaad ma soconaysa xitaa waxay nacyaha ugu sameeyeen maqaaxada iyo meelo wax laga iibsada iyo qofka biyo iibsana iyo haakada marka laga soo bilaabo marka masjid quba ilaa bani saalim eh, bini cawf taqriiban siddeed boqol toddoba boqoloo mitiraan ku qiyaasay qiyaastayda waa qiyaas waxaan mitir anima saarin marka dhanka midigta ku yaalla masjid manaado dhedheer waad arkaysaa roo cad weeyaanoo aad uma foga meesha ayada marka ayaa la yidhaahdaa masjid اljumca awal jumcati fi اlislaam halka ayaa lagu oogay saa weeyaan saas muxuu ahaa imaamku wuxuu ku leey marka akmala wuxuu dhammaystiray fi lulaa sanadka koobaad salaata alxadari salaada xadarka ahayd oo nagid ahayd in afar afar la tukada ayuu dhammaystiray min bacdi maa jamaca markuu jimceeyey ama jimcaystay kadib ee fasmac ogow khabarii khabarkayga ogow waa khabar mxuu aha anaan mee cidlo ah laga soo qaadanin oo mxuu aha wadiiqe iyo ariiqo la weeyaan uma bana masjida uma bana almasjida fii qubaai wa masjid almadiinati alharaa'i uma intaa kadib markuu nabigeen imaaday kadib weeyaane abcan umadaas jumcada iyo binaaga binaagaa horey marka umadaas waxaa weeyaan asal ahaan tartiib ayay faa'iidayni moogta maadaama ay faa'iidayni oo inay saa u kala horreeyeen umadaas marka waxaa weyaa markuu magaalada madiina imaada kadib weyaan saa weyaan uma intaa kadib banaa wuxuu dhisay rasulkeen sal slm almasjida masjidka ayuu ka dhisay fii qubain quba ayuu masjid ka dhisay banaa wuxuu dhisay almasjida masjidka ayuu dhisay almasjidkan waa quba ya masjidka quba aha ayuu ka dhisay weyaan uma intaa kadib banaa wuxuu dhisay rasulkeen sal sl almasjid ayuu dhisay fii qubain buu ka dhisay wa masjid almadiinati magaalada madiina masjidkeeda ayuu dhisay alaraai iftiinka iyo dhalaalka iyo quruxdu badnaa weeyaan waa war iska cad marka nabigeena calayhi salatu slaam dhowr iyo maalmood uu joogay bani saalim bani camr bin cawf uu la joogay masjid quba ayuu halkaa ka dhisay lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu lmuطahiriin niminka lagu ammaanay طahaarada iyo waxaa weye wanaagga lagu ammaanay waa niminka ayaga reer quba ay ahaayeen weyaan inkastoo masjid nabowina lagu sheega laakiin sida raajixa waa masjid quba halkaasuu nabigeena ka dhisay kadibna markuu magaalada madiine imaadayna wuxuu dhisay almasjid الnabowi calayhi الsalaatu wasalaam wa masjid almadiinati اlharaa'i waad garanaysaa nabigeena alayh slat slam markuu magaalada madiine imaaday hashi meeshii ay fadhiisatay laba wiil oo sahal iyo suhayl kala dhihi jiray oo agoommo ah dhul ay lahaayeen ayuu nabigeena calayh slat slaam u iibiyey in masjid mxuu ahaa masjidka laga dhigo halkaasi ay fadhiisata weeyaan oo ilaahay u amray subxana wa tacala halkaas deegaanka iyo saldhigga muslimiinta inuu noqdo halkaas ayada marka ayuu nabigeena wuxuu bilaabay inuu masjidka dhis isagoon guri haba yaraatay gurikiisa dhisin oon deegaan samaysanin oo ummad korfuul ku ah waad garanaysaan ma taqaana ninka korfuulka ku ahay nabigeena ala sl slam ilaa guryaha uga dhisanay waa ninkee ya waa martidu ninku u ahaa abu ayub alansari isagoo muxuu ahaa marti ku ah rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo halkaas marti ku ah dadka ku ah ayuusan gurigiisa dhisanin oo masjidku ka bilaabay calayhi salatu salaam weliba xitaa ma ahan inuu halla dhis intuu yidhi xag iska fadhiistay isaga ayaa dhagxaanta iyo geedaha qaadaya calayhi salatu salaam saas weeyaan weliba rajas irtijaaz ayuu nabigeena sameeyay calayhi salaatu wasalaam rajas ayuu qaadayey sala allahu calayhi waaalihi waslm saxaabadan ay la qaadayeen rajas ay qaadayen isaga waa la qaaday alayhi الsalaatu slaam waay uma intaa kadib masjidka fadliga uu leeyahay laba arrimoodaan ka tilmaamaya kan koobaad qofkii ku tukada salaadiisa waxay ka fadli badan tahay kun salaadood oo meel aan masjid alxaraamka iyo masjid beyt almaqdis aan ahayn qof kaloo ku tukada kun salaadood ayuu qofka masjid nabowi ku tukada alayh slat slam uu ka fadli badan yahy qodobka labaadna gudihiisa waxaa ku taala rawdat min riyaad اjanna ya maa bayna beyti wamimbari rawdat min riyaad janna culimada waxay ku fasiraan ama camal janno lagu gala ayaa lagu samaystaa oo marka cibaadad ku samaysanaysa ama cibaadad kula imaanaysa janno ayaa lagu geli amaba waaba qicadaas gobolkaas isaga ah gobol jannada ka mid ahoo maalinta qiyaama qayb jannada ka mid ayuu noqonaya labadaba isma diideyso wax ishkaal ma lahan maa bayna beyti wamimbari rawdat min riyaad janna fadaaishiis lama koobi kara qofkii waxaa weyaan darsi ku dhegaysto oo waxaa weyaan wanaag la imaada fadaa'il gooni ayaa ku soo aroortay alcumuum halkaas ayuu nabigeenna cala sl maray uma intaa kadib banaa wuxuu dhisay waa sanad koobaad la socda almasjida masjidka ayuu dhisay fii quba'in buu ka dhisay wa masjid almadiinati wuxuu dhisay masjid almadiina alqaraa'i ee iftiinka badnayd amaba isaga iftiinka badnaa madiinat alqaraa magaalada madiine ayaa laga sfaynaa weyaan uma banaa min xawlihi masaakina uma ataa min bacdu fii hadihi الsana aqalu min nisfi اladiina saafaruu ilaa bilaadi اlxubshi xiina haajaruu halkan wuxuu ka hadlayaa rasuulkeena calayhi الsalaatu wasalaam markuu magaaladii madiine tagay oo masjidka dhisay inuu masjidka agagaarkiisa guryo ka dhistay sidoo kale sanadka laftirkiisa in dadkii muhaajiriinta ah oo hijradii alhijra ahaaniya ila alxabasha dadkii aaday nuskooda wax ka yar ay magaalada madiine kusoo noqdeen oo yimaadeen labada arimood ayuu cadaynayaa wax kale maaha waa intaa weeyaan nabigeena calayhi salaat slaam laba guri ayuu halkaa ka dhisay guri wuxuu dhisay ummuna sawda ayuu dhisay gurina wuxuu dhisay ummuna caaisha marka xaas kasta markuu nabigeena guursaday guriguu dhisi jiray ee hal mar sagaal guriyu dhisay maya saama taalla weyaan guryaha laga hadla ma taqaanaa waa dhooba iyo muxuu ahaa cawda amaba calaynta timirta wax ka samaysan wa oo aad iyo aad runti mxuu aha aanan macno weyn lahayn weliba aad u kooban waa qol yarwa qolalkan lagu ganacsado hadda oan annaga ku ganacsano oo yaryar laba qoloo yaryar oo kuwaan lagu ganacsado wax la eg weyaan waa dhowr mitir ayuu ahaa qol guri walba guriga laga hadlaa <laughs> cimaaro taagan iyo waxaad aad u balayaysaan ma ahan oo wax aad u yaryar guryaha laga hadla nacam masjidka xataa saas u ah waad ogsoontihin masjidka waxaa u ka samaysnaa allabin dhagxaan amaba dhoobo laga sameeyey iyo timreed iyo calaynta timirta unbaa mxuua saas u ahaa masjidka nabigeena calayhi sala slam xaaladda iyo nolosha ayaa nooca iska ahayd weeyaan nimankan marka dhanka aaday eh, xabasho oo muxuu u baxay alhijra taaniya xabasho aaday waxay soo noqdeen markuu nabigeenna tamkiin helay oo dowlad islaam halkaa uu ka dhisay ayaa raggii ayaa soo laabtayoo soddon iyo saddex rag ah iyo sideed dumar ah oo miiqa afartan iyo kowgaas ayaa soo laabatay cadadkana boqol ayuu ahaa soomahn ama agagaarkiisu ahaa waa cadadka wax ka yar intaa weeyaan uma intaa kadib bana wuxuu dhisay rasulka sal sl min xawlihi masjidka eh, mxuu ahaa hareerahiis wuxuu ka dhisay masaakinaha guryihiisa ayuu ka dhisay uu degi lahaa uma kadibna ataa waxaa yimid min badi min bacdu intaa kadib fii hadi sana sanadkaa waxaa yimid aqalu min nisfi aladiina saafaruu kuwii safray ilaa bilaadi اlxubshi dalka xabasho u safray niskoodii wax ka yar ayaa yimid xiina goortii haajaru xilliga ay haajireen cadadkoodii nuskiisa wax ka sii yar ayaa sanadka laftirkiisa yimid oo ka soo laabteen ard alxabasha ka soo laabteen oo nabigeen u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam wa fiihi akha ashrafu alakhyaari bayna almuhaajiriina walansaari wa fiihi sanadka gudihiisaoo koobaad ayuu akha walaaliyey ashrafu alakhyaari akhyaarta kan ugu sharafta badnaa waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam bayna almuhaajiriina muhaajiriin dhexdooda iyo alansaari ayuu nabigeenna walaaliyey beyta anas anas ibn malik radia allahu taala anu arda gurigooda ayuu sagaashan afartan iyo shanna ay reer ansareed yihiin afartan iyo shanna ay muhaajiriin yihiin ayuu nabigeena iskugu keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu walaaliyey weliba inay isdhexlayaan oy walaalo wada dhashay la xuquuq yihiin ayuu nabigeenna halkaas ku xaqiijiyey almu'akhaat bayn almuhaajiri walansaar ayaa ka dhacday waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahay ood taqaanaan ood maqasheen oo hadda inaad maqashaan ad jeceshiin aan wada jecelnahay qisadii cajiibka ahayd cabdiraxmaan bin cawf radia tacala an ayaa waxaa lala walaaliyey nin saxaabada ka mid ahoo reer ansaareed oo la yidhaahda sacd ibnu rabiic alansaari markaasuu yidhi warniyow soo dhowow aniga laba xaas ayaa le ayaan kuu furi xoolahayga niskoodana qaado wahaa marka muxuu ahaa saasuu marka ku yidhi markaasa wuxuu yidhi baarak laka fii ahlik wamaalik ahelkaadii maalkaada allah kuu barakay hadduu nin ku yidha waxa weynaan ku siini ood kula jeclaada ha ku boodin ahalka maalkiisa iyo ehelkiisa allah u qofkaas qofka muminku waa saas qof baa intuu kula ayaa wuxuu yidhi war laba dukaan le midkoo iska qaado hadduu ku yidhaha khayr allah kusiiyo niisoo ku boodin sax ma ahan sax ma laka fii ahlik wamaalik xoolahaad iyo qofka waxa uu rabaa xoolihii laakiin waa jidbaysan yihi mar jidbada mxuu ahay niba ninka mxuu ahaa xilkas ma ahayn yay kugu dhicin marka markaasaa wuxuu yidhi baaraka allahu laka fii ahlik wamaalik maalkaad iyo helkaad allah kuu barakeeya dullanii cala suuq suuqoyni tusi nin ganacsado ayaan ahaye suuqi tusi dhowr maalmood kadibba isagoo catar aroos uu ka carfi oo birbira ayuu nabigaan arkay calayhi salaa slam markaasu yihi mahyam say wax u jiraan cabdiraxmaanow markaas wuxuu yidhi nabi allow gabarree ansaariyadda ayaan u hoyday oon guursaday oo maxaad meher uga dhigtay wasnawaat laftimireed wax la eg oo muxuu ahaa oo dahab ah ayaan meher ugu dhigay markaasaa nabigan wuxuu yidhi allaha kuu barakay reerkaada eh awlim walow bishaat weliimo samey weliimatulcurs samey walow neef ariba ha noqde saasuu nabig yidhi sal slam marka ragga saasay ahaayeen saasay ahaayeen muaaaadka walaalnimada saasay dhacday lama yani qisastooda oo wax aad u dhirar badan wa fiihi sanadkaa gudihiisa ayuu akhaa walaaliyey ashraf akhyaari akhyaarta kan ugu sharaftadna waa rasuulkeena calayhi salat slam bayna almuhaajiriin muhaajiriinti walansaar rabbigeen subxaana wa tacala waa isdheli jireen ataa la socda waa isdheli jireen ilaa ay ka soo degta qowlka ilaahi subxaana wa tacala wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illah markaas walaalnimadii iyo nusradii waa baaqi noqotay laakiin irtiga isdhexalkii waxaa lagu khaas yeelay alqaraaba iyo raximka ayaa lagu khaas yeelay ilaahay waa ti u ammaanay subxaana wa tacala muhaajiriintii waladiina tabawa'u daara waliimaan min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ilaahay subxana wa tacaala inay saldhig ay muxuu ahay qaateen oy iimaanka qaateen oo weliba ay wax alla wax ilaahay uu siiyey ay naftooda ka doorbidaay ka doorbidaan walaalahood ooy bixinayaan oo weliba wax ay bixiyaan ay haba yaraato waxba ka dareemaynin ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala ku ammaanay niminka ayaga ammaantoodin ilaa maanta way taagan tahay radia allahu tacala canhum ardaahum ree ansaarida xaq ayuu qof kastoo muslimku leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam in diintiisa ay halkaa gaarto oo annaga ayna soo gaarta oo caalamka saas ugu faafto yacni sabab waxaa ilaahay aad uga wa tacaala dhididka iyo dhiigga iyo hantida iyo dhalka niminka ree ansaarida radia allahu tacala ardaahum waaya uma bana uma banaa biminati khayri saxbihi wa sharaca aladaana faqtadi bihi beytka todobai afartanaad uma intaa kadib waa sanadkii koobaad la socda aan ku jirna weli banaa wuxuu dhistay uu aroosay rasuulkeena sal ll l slam bibnati khayri saxbihi saxaabadiisa kan ugu khayrka badnaa gabadhiisii ayuu nabigeenna arooskeedii dhigtay uu aroosay waa caaisha umi اlmuminiin radia allahu taala ardaaha wa sharaca wuxuu jideeyey rasuulkeena calayhi sala slam alaadaana aadaanka sanadka koobaad ee faqtadi ku daya bihi rasuulku daya sala allahu calayhi waaalihi wasalam qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii sidaa weeyaan sanadka marka labada arrimood ayaa ka mid waxyaabaha dhacay tan koobaad nabigeenna wuxuu aroosay calayhi salaatu wasalaam ummuna caaisha radia allahu ta ardaha qiso dheer ayay leedahayo saxiixayn ku sugan nabigeenna calayhi salaatu salaam guurkiisii markay ummuna caaisha ka hadlaysa ayaa waxay leedahay nabigeen wuxuu guursaday oo i nikaaxsaday anoo lix jir ah markii sanadka sagaalaad aan gaarnay oo magaalada madiine aan nimaadnay oon halkaa degnay ayaa waxay leeda waan qanaday timihi iga buubay muddo yar ba timiha iga buubay markaasaa timo yaroo coof ah ayaa ii haray oon aad u weyneyn ayadoo muxuu aha la xarbinay dumarka moog timaha aad bay u hagaajiyaanoo iyadoo sidee waxay leedaha anoo muxuu aha saaran wiifow ama diifow maashaan muxuu ilmaha isku riixaan anoo saarno iska gabar yar ayaa hooyo ayaa iga dhawaaqday umu rawmaan igu qaylisay xayshoy markaasa weliba ay canaanatay waan soo orday waanu imaaday gacanta ay soo qabatay guriga ay soo gelisay markaasa waxaa weyaan intay guriga geyn ayaa boorkii waxyaabihii biy marmarisay kadibna guri unbay dalaqa siisay dumar ree ansaareed hor dhooban ambaa dalaq liisii markaasay yidhaahdeen nasiib iyo khayr atahni waa ii tahniyadeen waa anig xataa waxba kama fahansan hawsha ayada markaasa waa ii dhiibtayoo waa lii diyaariyey gabdhaha hadda arooska marka la jooga la diyaarina soo maarkeed asal ay leedahay gabadha muxuu iyadoo sideedii in murtaxa la tuuro maahan waa in la habeeyo oo la qurxiya oo la carfiya oo la dhalaaliya laakiin waxaa la iska ilaalinaa make upkan beenta ah islaan waa yeel aho muxuu ahaa ya youtobiyada ba aragteed qof nooc kale ah aa nooc laga dhigi kale taas waa khiyaano saas khiyaano weeyaan make upka ziyaadada qofka muxuu lagu dharoobi oo qofka qof kale uu ku noqoni oo qofka madoobay midab kale u yeelani oo kii muxuu cadaa midab kale u yeelani oo xaalada qofki dadiisa ay weynayd qof kale isu bedeli yani xaaladahaas iyaga waxawy qishi iyo khiyaara ku jira wax qurux badanna ma ahan waxyaabaha guurka kharibayna ka mid tahay oo runtii khiyaanada keena waaya saasaa marka nabigeen looga hoya calayhi الsalaatu wasalaam umuna caaisha waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa ka mid ah sagaal jir gabar ah ayuu nabigeena guursaday waxaasay sheegaan mustashriqiinta ayaa sheegay qolyahan gaalada oo cilmiga iyo diinta islaamka muxuu ahaa bartay si diinta ay u duraan kuwa muxuu ahaa dabakafuulka u ah oo iyaga waxaa weeyaan u adeegana oo muslimka sheegtaana way sheegsheegaan wax macno ku dhisan ma ahan warkaas waa mar laaqi ah sagaal jir gabar markay gaarto gabdhaha hadda la jooga weliba meelaha kulul marka la jooga waxaa weeyaan gabadha markay sagaal jir tahay itaalkeeda wuxuu leegi waad la yaabi waad la yaabaysaa dalalka qaar markaad tagtad gabadha sagaal jirka ah waa qof weyn oo qaangaar ah midda kale sooma ogidiin in khalqiga iyo abuurka tanaaqus uu ku jiray oo nabi aadam calayhi salaam intuu la ekaay ma taqaanaan dadki mxuu ahaa ka dambeeyey wahaakada maantana intaan la egna fiiriya tanaaqusaa ku jira marka masalada ayada waa masale shubha ay soo arooriyaan laakiin qof kastoo mumin oo muslima ah, haddii qalbigiisa ay marba ku soo dhacda ummuna caaisha radi allahu ta ardaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu guursanay munaasabkumay ahayn tawxiidkaa qabsado qofka isaga ah tawxiidkaa qabsado khataruu ku jira ha ka istaaga baabka isaga khatar wa haddii shubhooyinka ay sheegaya in laga jawaaba ay noqotona casharo badan ay u baahan tahayoo meel adag lagu saara wakhtigeeda allana gaarsiiyo laakiin qofku muminka uma baahno nabi maxamed inuu nabi ilaaha yahy subxana wa tacaala mashakiya kaaga jir waa maya ilahay amarkiisa inuu qaadaan mashakiya kaaga jir waa maya inuu xumaan sameeyen mashakiya kaaga jir waa maya in waxa uu sameeyey waxa adduunka ugu fadli badan ay yihiin mashakiya kaaga jir waa maya warkan kale marka sheegaan dheg jalaq looma siinay dan lagama galayo weeyaan waaya hy وغزوة الأبواء بعد في sفر hذا وفي ثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدن ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر شهر الصوم في شعبان halkan maan ku istaagi doonaa sida muuqata waaya sidii aan rabnay ma muuqato lixdankii aan rabnay konton hadda kontonkii hadda khatar ku jira waaya wغaswaة اlabwaa'i nacam ma ka boodnay taas cafwan baydaan ka boodnay miya uma banaa bibnati khayri صaxbihi uma intaa kadib banaa nabiga wuxuu dhistay amaba la aqalgalay bibnati bibnati khayri صaxbihi saxaabadiisa kan ugu khayr badan gabadhiisa oo abubakre ayuu la aqalgalay wa sharaca wuxuu jideeyey aladaana adaanka ayuu rasuulkeena jideeyey ee faqtadi bihi ku daya ama juزiyadan waxay tahay rasuulkeena calayhi salaat slaam markuu magaalada madiina tagay saxaabada nabigeena aadaan lama aqoonin kadibna yataxayanuuna salaa marka salaada xilligeeda uun mxuu xilligii la gaaro asalaatu jaamica nin yidhaahdo iyo waxaa weeyaan ama war salaaddii maa waa waa lisraasan jiray iyadoo xaaladda ay noocaad joogta ayaa nin saxaabada ka mid ah oo cabdullaahi bni zayd ayaa wuxuu arkay aadaanka ruyo ayuu ka arkay nabigeenna ayaa loo sheegay calayhi salaa slam arrinka uu sheegay markaasuu yidhi bilaal ayuu u yeehay markaasuu yidhi israaca labadiinni ah eh. bilaal ayaa kaa cod dheere oo kaa cad muxuu ahay wanaagsane u sheeg halkaas aadaanka lagu jideeyey allahu akbar allahu akbar haakada beriga hore saxaabada waxay isku qabteen maxaan samaynaa seen iskugu yeernaa qaar waxay yidhahdeen turba aan qaadanna qaar waxay yidhahdeen buun aan qaadanna qaar aan firimbi qaadanna waxbay isu sheegeen sida nasaaradii sida yahuudi wixii o dhan daaqadda laga tuurayo aadaankaas ilaa qiyaami saaca dhici doona insha allah tabarak wa tacaala makrofanada iyo masaajidda laga dhawaajiyo oo dhammaanteen markaan maqalna aan ku diirsanno oo weliba ajir badan aan ku helna halkaas ayuu ka bilowda man sharaca waharca wuxuu jideeyey rasuulkeena aladaan adaanka faqtadi bihi ku daya weeyaan rasuulkeena calayhi salaatu salaam waqasat labwaa'i duulaanka abwa bacdu intaa kadib fii safar ayuu ahaa yacnii waa sanadkii koobaadaan ku jirnaa la socda sanadka koobaad duulaanka abwa ama wadaan ka dhacay oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam intuu baxay kadibna uu halkaas tagay dagaalna uusan la kulmin ayaa dhacay weeyaan halkan waxaan ka gelayna marka hazawaadka rasuulka nabiga rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam in hazawaadkiisa la barto oo duulaanada nabigeena uu galay ama kow iyo labaatan ha ahaadeena amaba toban sagaal ha ahaadeena ama ha ka badnaadeeno isaga intuu raacay iyo intii saraayaha gaadiilayaalka isaga uu dilayay ciidanka isaga uusan la soconin inaan barnoon ogaano waa wax aad u weyn ah lidaalika saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen in ku dadaasho iyo xataa taabiciintii in khazawaadka nabigeena la bara saxaabada oo weliba aad iyo aad loo tiriya dhaqankooda saasuu ahaa lidaalika zayn alcaabidiin ibn cali ibn xusein ibn cali bin abi aaliba wuxuu leeyahay kunaa nucallamu maghaazi rasuuli اllahi sal slm saraayahu kamaa nucallamu assuura min alqur'aan duulaamada iyo khazawaadka rasuulkeena calayhi salaa slaam iyo gaadiilayaalkiisa waa nala bari jiray sida suurada noola bara ayaa noola bari jiray marka inaad barato hazawaadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo taarikhda islaamka iyo diintan maanta adigoona dhiig iyo dhidid u daadin aad iskaga raaxaysanayso inta loo soo maray iyo rafaadka loo soo maray in la barto waa shay aad iyo aad muhiim ah weeyaan marka aad uma sii sharxi karno waan dul marayna wahaswatulabwaa'i duulaanka abwa bacdu intaa kadib ayuu ina dhacay weeyaan fii safar ayuu dhacay haada iclam haada arrinkaa ogo weeyaan wa fi aaniyati sanadka labaad alghaswu duulaan ayaa ishtahara shay mashhuur ahoo la yaqaano noqday ilaa buwaain meesha buwaad la yidhaahda uma badrin bader baderka weyneed maaha waa baderka yareed weeyaan aya iyadna dhacday weeyaan oo wajaba waxaa waajib noqday oo muxuu la farad yeelay taxawulu qiblati qiblada wareejinteeda fi nisfi rajab rajab niskeedii oo sanadka labaad min bacdi dilcushayri duulaankii dilcushayr loo yaqaanay kadib ya ikhwaani walaalahayow wa fardu shahri sawmi bisha soomka in la farad yeelana fii shacbaana oo min asana aaniya ayuu ahaa weyaan intaasaan koobayna insha allah tabarak watacaala wuxuu kaga hadlayaa saddexdan bayd qaadiga raximah lla raxmatan waasica duulaanka loo yaqaana abwa ayaa dhacay sanadkii koobaad oo nabigeena calayhi salaa slaam abwa dhankan madiina markii laga baxo koonfur loo baxa oo magaalada maka xaggeed loo baxa ayay abwa ku taallaa waa tii aan sheegnay abwa waxaan ku sheegnay sheega maxaan ku sheegnay ya wadaan aan ku sheegnay haye maxaa kaloo an ku sheegnay abwa xaadie xanuun badan baa ka dhacday maxay ahayd ya nabiga hooyadiis alai sla slam meeshii ay ku dhimatay oo lagu aasay wayaan sala allahu alayhi waalihi wasalam marka halka ayada ayuu nabigeena duulaan u aaday calayhi salaatu wasalaam laakiin lam yalqa kaydan wax muxuu aha dagaal ma dhicino nabigeena uu ka soo laabtay calayhi salaatu wasalaam sanadkaas marka koobaad halkaasuu ku xirmay waxaa u dambeeyey xawaadidtii oo ka bila laga bilaabo jimcadii iyo masjidka nabiga la dhisa alayhi salaatu salaam muwaahaad bayn almahaajirin ansaar qisooyinka dheera iyo arrimihii dheera markiiaan muxuu ahaa soo marnay waxay ku xirmeen in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hazat labwa uu nabigeenna aaday calayhi salatu salaam isagoon dhibaato la kulmin oo soo laabtay isaga saxaabadiisa ay nabad qabaan sanadka labaad marka waxaa marka mashhuur noqday oo shay la yaqaano noqday duulaanno aad u badan waxaa ka mid ahaa buwaaq la yidhaahdo in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu aaday buwaata taqriiban dhanka magaalada yumbuc asinaaciya la yidhahdo oo la yaqaano oo warshadaha badan ee badda cas ku taalla oo dhanka galbeedka magaalada madiina ka xigto mantiqadaas xaggeed weeyaan bawaadka kadibna beder bederna waa isla dhankaasun beder asuqra weeyaan labadaas ayuu nabigeenna duulaan u aaday calayhi asalaatu wasalaam marka labadina habay yaraatay wax culays ah oo ka dhacay ama dagaal ah ma jirin weeyaan mid wuxuu u aaday cayri quraysh inuu mxuu ahaa ictiraad iyo ka hortag lagu sameeyo laakiin wax dhibaata ma dhicin wax guulna ma dhicin oo mxuuaha nabigeenna ay soo qaniimayseen alai slat slam iyo saxaabadiisii wax dagaal ahoo dhibaato ahna ma dhicin wawajaba waxaa waajibay marka sanadkaa isla sanadkaa waxaa dhacay qibladii markii nabigeenna uu jooga alai sla slam toban iyo todoba bilood ama toban iyo siddeed bilood ama toban iyo sagaal bilood markuu nabigeenna magaalada madiine joogay ayaa kacbadii xaggeed loo wareejiyey markuu magaalada madiine maka joogay nabigeena ala ibladiis agey ahayd waxay ahayd baytmaqdis ayay ahayd wuxuu samayn jiray kacbada ayuu agga ka mari jiray markaasuu kacbada intuu soo qaabila ayaad baytmaqdis iyo kacbada isla qaabili jiray isagoo aad u jecel kadibna waa laga soo tagay kacbadii oo waxaa la imaaday madiina baytmaqdis agga kaasii martay toban iyo todoba bilooda marka inta loo jooday baytmaqdis aggeed loo tukanayay kadibna ilaahay wuxuu soo dejiyey subxana watacala qad naraa taqaluba wejhika fi اsamaa falanwaliyanaka qiblatan tardaaha fawali wajhaka shara اlmasjid اlxaraam waxayumaa kuntum oo annaga aan ku jirno fawalluu wujuuhakum shatrahu ayaa ka dhacday marka kacbada xaggeed hala aado marka taasna inay waajib noqotay ayuu halkan ka caddaynaya nisfa rajab ayuu isaga rajaxaya raximah raxmatan waasica arrinkaa waxay ka dambaysay ayuu leeyahay taxawul qibla dagaalka dulcushayr la yidhaahdo dulcushayra cushayrana waa la dhahaa y dagaalkaas kadib ayuu ahay weyaan walaalayaalow waxaa kaloo intaas dhacday sanadkii koobaad sanadkii labaad cafwan in la farad yeelay sawmu shahr ramadaan bisha shacbaan ayaa la farad yeelay annagana xaggeen ku jirnaa hadda bishii ayaan joognaa bifadli min rabbi caza wajal waayo intaasaan koobayna insha allah tabaraka wa wa ghaswat labwaa'i duulaanka abwa bacdu intaa kadib ayuu ahaa weeyaan haadaa ee faclam haada arrinkan ogow wa fi aaniyati sanadka labaadna wa fi aaniyati sanadka labaad alqaswu duulaanka ishtahara wou shuhroobay ilaa bawaain meesha bawaain yadha loo duula uma kadibna badrin bader loo duula ayaasna shay mashhuur ahoo la yaqaana noqday weeyaan oo wajaba waxaa waajibay taxawulu lqiblati qiblada wareegitaankeeda taxwiil اqibla qiblada in la wareejiyo oo laga soo wareejiyo baytاlmaqdis oo kacbada loo wareejiyo ayaa waajibay fii nisfi rajab sanadkii labaad bisha rajab niskeeda weeyaan min bacdi dilcushayri duulaanka dulcushayr loo yaqaano kadib ayuu dhacay yaa ikhwaani walaalahayow tatimada beydku ah, yaa ikhwaani wa fardu shahri sawmi bisha soomka in la farad yeelo oo shahar ramadaan la farad yeelana fii shacbaana ayuu dhacay weeyaan intaas marka waxaan ku ekaynaynaa sanadkii labaad oo hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam oo bisha ramadaan shacbaan la farad yeelay halkaas ayaan ku istaagayna insha allah tabaaraka watacaala usbuuc dambe eh, hadduu ilahay qadar subxaana wa tacaala waan sii wadi doonaa oo waxaa weeyaan hal maalin ayaan ka haysanaa tobanka dhexe qorshe ahaanna duruusta oo dhan inay wada istaagto ayaan qorshaynay tobanka dhexe markay dhammaato oo maalinta labaatanaad ay duruusta kulli istaagaan oo wax darsi ah oo labaatanka damba ka dambeeya maan qorshaynin laakiin waxaan arkay sheekha tafsiirka wuxuu yidhi laba maalmood haddii noogala dari karo laba iyo labaatanka noola gaarsiin karaa noola gaarsiiyo ila ragga hore naga horreyba waxay heleen sabtiga xadda ku jiray intanaga in ka badana heleen marka haddii ilaahay u yasiro oo maamulkii intaan isla garanna labadaa maalmood aan ku dari karno oo maalinta talaadada ah oo labaatanka ku beegan waama gelaynaa insha allah tabaraka wa tacala usbuuc dambe arbacada iyo khamiista noogala dari karo oo maamulka aan ka helno insha allah waa ku daraynaa haddii la waayana waa bacda ramadaan bay noqon doontaa laakiin hawsha ayada waxay caddaan doontaa yowma hulaahaa alqaadim marka cashirka aan dhammayno hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasul mustafa wjazakum allah khayran insha allah